adoo midka koobaad awoodo wey qaabkaasaa laga rabaa marka macnaheed waxaa weeye amarku hadduu hal shay ku tacalluqana waa iska dhib yiri oo la garanayo hadduu ashyaa badan ku tacalluqo laba iyo saddex iyo afar iyo ku tacalluqo ashyaadaas iyadoo ku tacalluqo ayaa qaybna waxay tahay cala tartiib qaybna waxay tahay cala takhyiir takhyiirku waxaa weeye adaa u dooran leh shan shay baa wej baa laguu diray shantaa shay midkaa rabta qabow waa takhyiir wey aday kugu xidhan tahay doonistaada tabartaada xaajahaay ku xidhan tahay qaybta labaad waxaa weeye ah, cala tartiib waxaa lagu yidhi ashyaada shantaas baa lagaa rabaa laakiin way kala horeeyaan midka koobaad waa inaad samayso haddaad awoodi weydo kan labaad baad guuraysaa haddaad awoodi weydo kan saddexaad baad guuraysa haddaad awoodi kan afraad saas ku wadaysaa adigu doorna adigu malid midda iyada taas way waxa laga hadlaya alamru biashyaa ashyaa in lagu amro baab u yahay calaa jihati takyiir qaab iyo sifo iyo weji lagu amro calaa takyiir adugu aad kala dooranayso iyo watartiib weeye waxaynu ku saabsan yahay de labadii masalo iska macruufka ahayd mas'alaة اlyamiin iyo mas'alaة الظihaar wاlkafaara fii waaqici ramadaan fii imraatihi taa masaaisha ayaga way waxaa inta badan halkan lagu baxtay marka taasaa waxaa la isku hayaa waajibku keeba ku tacalluqa ashyaada ayadaa oo dhowrka oo lagu amray calى jihati tartiib ama takyiirka waajibku keeba ku tacalluqaa ma hal mid buu ku tacalluqaa mise kurtooda kuwa tacalluqa halkaasa khilaaf ku jira amar uu ka soo gelaya saasaa loo keena baabkan wuxuu yihi musanifku idaa khayara allahu alla hadduu doorangeliyo tacaala sareeye bayna ashyaai ashyaa alla hadduu doorangeliyo qofka mukalafkaa oo yidhaha middaa rabta adugu samey la doorangeliyo milu kafaarat اlyamiin weeye kafaarat lyamiin kafaaradii iyo kafaara gudashadii alyamiin dhaarta uu qof ka kafaara gudanahayo wey kafaarana waxaa loogu magacaabay liannahaa tukafir dunuub wاlkhataaya gafkii iyo dunuubtii iyo macsiyada aad gashay yay daboolaysaa been aad ku dhaaratay xumaan aad ku dhaaratay lajaj aad samaysay dihaar aad samaysay xaas aad ku dhacday iyadoo soonto ramadaantood sooman tahay dunuubtii aad gashay macsiyadii tukafir macaasi saasa loogu magacaabo mil kafaarat اlyamiin weeye khayara allahu khayar manaa wuu dooran geliyey weye khayar allahu de alla haddi uu iska gooyey maadaama la garanahayo khayara wuu dooran geliyey weye fiiha fi lashyaa ashyaadaasa waxaa la dooran geliyey qofkii mukalafka ahaa bayna alcidqi inuu qoor xoreeyo qoor inuu xoreeyo iyo wاlطcaami inuu quudiyo masaakiin iyo walkiswati iyo inuu marasheeyo oo dhar siiyo intaasaa la doorangeliye wy ashyaada ayagaa ayaa la doorangeliyey ayb marka haddii mar la doorangeliyey oo l qofki middaa rabta samee wuxuu ku yidhi sheekhu falwaajibu midka waajibkaa falwaajibu shayga waajibkaa oo minhaa min alashyaai ka mida waaxidu waa hal mid weeye oo hayra mucayanin aan la berdhabin wey saddexdaa shay oo laguu soo sheegay cidqiga iyo iطcaamka iyo kiswada hal mid baa waajib kuga ah laakiin midkaasu ma cayinna ma bardhowna ma magacowna wy goonina looma saarin wy saddexdaas shay baa waajib kuga ah ma cayinna midka waajib kuga ah adaa midka dooranaysid wy wuxuu ku candaan doonaa midka waajibka kuga ah weeye marka adugu aad samayso saddexdii shay halkaasa yaallaan cid qura qaba idcaam kiswa saddexda halkaas hortaada yaallaan waxaan kugu leenahay saddexaasaa waajib kuga ah markaad mid saa u taabato yaan waxaan leenahay haadaa tacayan calayka lanno adaa isugu dhawaaday marka hore kursigooda waajib bay kugu yihiin laakiin markaad mid taawato ee kaasa tacayana baa lagu oranaya wy saas ka wada marka falwaajibu minha waxaa weeye waaxidun oo hayra mucayimu marka cidqiga qoor muuminada miyaa mise ma aha hadal baa ku jira aayadda qur-aanka hadda ad arkaysaa uu keenay saaxibulxaashiyada u keenay waad ujeedaa ilahi subxana wta wuxuu ka hadlay markii dhaartii laa yuaahidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum walaakin yuaahidukum bimaa caqadtum alaymaan waxaad qalbiga aad gelisoona guntateen fakafaaratuhu kaa kafaaradiisa waxaa weeye icaamu casharati masaakiin toban miskiin inaad quudiso wey maxaa la quudinaya min awsati maa tudcimuuna ahliikum shayga dhexdhexaadka ah oo ah ehelkiina iyo caruurtiiiyo naftiinna aad quudinaysaan raashinka kiisa qaaliga ugu sarreeyana maaha ka raqiiskaa oo laga wareegtana maaha sheega dhexdhexaadkaa oo ummadda u badan tahay baa la quudinayao tayo aw kiswatuhum inaad marashayso tobanka ayaga marashadu maxay tahay wax salaada ay ku tukan karaan shay salaadu kaga asaxayso oo wujuubu salaad kaga dhacayo cawrada lagu asturi karo kaasaa la siinaya aw taxriiru raqaba qoor in la xoreeyo ayb marka shaygaa la quudinahayo toban mud kutubulfiq waad ogtihiin toban mud baa la quudinahaya mudkii waa imisa waa fuqahadu waa ku kala duwan yihiin qaarba meel bay ku dhufteen intuu yahay laakiin lix boqoloo garaam inuu yahay meelahaas baa u badan wey kiswadana waan sheegnay oo wax qofka cawriisa ku asturi karo oo ku labisan karo wey salaadii ku tukan cawriisa uu ku asturi karo taasaa laga rabaa wey ama isku joog ha ahaado ama hal maro weyn ha ahaado ama laba mar ha ahaado go iyo macawisaad wuxuu rabaa aw taxriir raqaba raqabada iyadana maqoor muuminad baa mise kaafirad miya ayadana hadal baa ku jira lakiin inay muuminad tahay huwa صaxiix wey raajix wey raajix ayib wuxuu yihi marka faayuhaa mideedi ka mid ah faayuhaa ashyaada ayadaa ah oo facala uu sameeyo mukalafku faqad facala alwaajiba waajibku wuu sameeyey faayuhaa ashyaada ayadaa mar hadduu ku yihi falwaajibu minhaa iyada ka midoo ah, waaxid weeyo hayra mucayin ma bardhowna ashyaada hadda waa laguu sheego fakafaaratuhu baa lagu ilaa aakhiri lagu mid gooniya kaa u samayn waa laakiin saas adiga lagu doorangeliyey wey ada lagu doorangeliy ayib marka hadduu sameeyo faayuhaa uu sameeyo weeye faayuhaa facala midkoodii ka mid oo ashyaada iyadaa uu sameeyo faqad facala wuu sameeyey weeye almukalafu qofkii mukalafka ah waajibka loo diray alwaajiba shay waajibkaa waa sameey waana ka dhacaya mid ka mid a ah hadduu mar u taabto oo ama kiswadii aado ama icaamkii aado ama qoortii aado waajibku waa ka dhacaya ayb wain facala hadduu sameeyey bu ku yidhi aljamiica dhammaan hadduu sameeyo maxaa xal ah waxaa lagu yidhi kurtigood samee Eh, saddexaas waa u dooran mid kaarata samey baa lii saad kurtigood ba waad samaysay ah, sheekh maxamed cusmaan doctor maxamed cusmaan <laughs> xafidahullah yaa iga sheegay jaamaca islaamiya eh, toddobaatameyadii markay tageen jaamaca islamiya madiina munawara yaa waxaan ugu tagnay buu yidhi annagoo dhowr iyo toban nin oo dhalinyaro ah oo xoogaa dawladda somaliyan ka cadaadisay eh, ka cararnay yaa waxaan tagnay jaamaca islaamiya odaya rag waxaan ugu tagnay soomaaliya oo siddeetan iyo shan meelahaas camala raggaa ninka ugu yaro wuxuu yidhi adigu lixdan waa ka sarreeyey rag lixdan sano ninka ugu yaro qaarkood wuxuu yahay jilbaha ku kacayaan siddeetan jirre ayyihiin yaan jaamacadda ugu tagnay marka oo xufaad oo naxwaha yaqaano fiqiga yaqaano oo masjid masaajidka jaamacadda ku yaalla ood aragteen waxaa imaamka ah iyo xudayfe wadaadkan hadda xarabka dejiyey marka isagii soomaalidana dagaal culus oo khatar ah oo bil walba musaaraxa ayaa dhici jirtay qur-aanka markuu i yidhaahdo soomaalidu safka hore odayaasha soomaalida u xiran yahay i markuu qur-aanka yihahdo afartan sideetan baa hadlaysa markaas asaga soomaliya waxaa ka dhacayo macraka aan caadi ahayn hadda waxaan ku keena wuxuu odayaasha jaamacadda ka jiray ninka wada waxaa waxaa ka mid ah waxaa la yidhi eh, toban su-aalood baa la keenay oo naxwo ku saabsan alfiyatulmaali macaqiil se awdax masaali maaha markaasa waxaa la yidhi ikhtar minha khamsa shan ka dooro markaasuu tobankiiba ka jawaabayo ajaaba cala alcashar waa raasib baa la yidhi waa itixaanka waa la ilqeeyey tobankiina ad waa ka jawaab la soco tobankii su-aalood waa ka jawab limaada lianna hada alinsaan lam yafham shay wixii laguu diray haddaad fahmi weydo waxaa wey xag waa la tuurayaa ajaaba cala alcashra wamaca dalika he rasaba fi likhtibaar lanna waxba muusan fahmin aalibka asaga waxaa lagu yihi toban su-aalood weeye aday kugu xidhan tahay shan ka dooro mid shantaa kuugu dhib yar markaasaa tobankiiba ka jawaab imtixaankaaga waa la ilqeeyo waa la tuuray waaag ayib marka Eh, waxyaalihii u sheegay waxaa ka mid a ah. markii imtixaanka wuxuu yidhi eh, qabuulka markii la samaynayay yaa wadaad su-aali weydiiyey buu yidhi imtixaanka qaarna waa taxriiq qaarna waa shafowi shafowigaa su-aal weydiy waxaa la yiri suurat lanfa suurat laxzaab waxaa lagu sheegay nebiga lagu sheegay wamra'atan mu'minatan in wahabata nafsaha linabiy baa lagu sheega ka waran hadday islaan inta maanta kuu timaado ku taara nafteedaan kuu hibeeye ma la aqalgelaysaa nacam baan iru ala aqalgelaya <laughs> wadaadada ogda wadaadada hawlahooda haddood maali marka qaarkood laga sheekeeyo qosol badan oo dhacaysaa marka aad baa loo qoslay wax majliska jooga maalintaas waxay koofiyada culamada daatay qosolkii dhacay almuhim waxa way majlisku inuu marka qaarkood uu sheeke leeyo hadal leeyo taariikh leeyahay waa laga maarmaa wey almuhim cadda ku keena fa ayuhaa facala faqad facala alwaajiba baa lagu mid hadduu kamid asan waajibku waa dhacay ayib fain facala jamiic wey marka wain facala jamiic tobankiiba waa sameeye wey saqط اlfardu waa dhacayaa weeye canhu can اlmukalaf buu ka dhacayaa biwaaxidin hal mid buu kaga dhacaya oo minha ayaga ka mid ayuu kaga dhacayaa saddexdiiba waa sameeyey cid qoorti waa xoreeyey masaakiintii waa quudiyey dharkiina waa siiyey ayb marka mad hadduu wada sameeyey dhammaantood wada sameeyey wain facala jamiic hadduu samey saqط اfardu canhu can mukalaf wuxuu kaga dhacaya biwaaxidin minhaa hal mid buu waajib kaga dhacaya ayb wlbaaqi intii kalena labadii kale wlbaaqi taawucun wey waa suno wey wixii kalood samaysay waxaa waa taawuc iyo diintanaw iyo ilahay wax loogu dhawaanay khayr iyo suno wuu noqonahayaa lanno hal mid ayaa lagu diray wey laakiin in allah waxaa weeye arxam uraaximiin weeyo wixii kale baatil baa laga dhigay la ohan mayo sida macalinka macalinkaasi wey macalinkaas ardayga tobankiiba ka tuuray laga dhigi maayo waxaa laga dhigaya waxa wey ilaahay subxana wataala wuxuu kaa siinahayaa wey ajir taawuc ayuu kaas maxaali baa lagaa siinahayaa wey ayib ma cala lmuxsin min sabiil wa qaalat marka warka jamhuurta ay qabaan iyo ahlu waa warkaa isagaa wey hal mid baad samay kurti waad wada samaysay waxaa weye hal mid baa waajib kaga dhacaya kuwa kalena tadawc sunna ay noqonayan wa qaalat muctazila waxay dhaheen ahalaaثatu saddexdu kullahaa dhammaanteed waajibatun wayay dheheen muctazila war bay leeyihin waxay dhaheen saddexduba waa waajib bay dheheen saddexduba waa waajib mar hadday dhaheen saddexduba waa waajib ayaa waxaa la rabaa in la fiiriyo oo la tafsiiliyo maxay ula jeedaan waajib lannu haddaad la soo boodoo tiraado saddexdu waa waajibayna waana baail haddaad tiraahdo adiga naftaa baail ku dhacayo wlbaailu laa yuraddu he cala bail weligaa iska ilaali baail haddii nin la yimaado in adugu baail ku radido <laughs> lama ogolo bidca haddii nin la yimaado aduu bidca ku radido lama ogolo laakin waxaa la rabaa man jaa eh, maxaa le bilbail rudda he cala alxaqi wasunna wa khayr baa lagu radin wey ninkii bidca la yimaado cala sunna lagu radinaya ayb marka waa inaad tafsiil geliso oo tira war maxaad ula jeedaan ahalaaatu kulaha waajibatun maxaad ula jeedaan waa in la tafsiiliyo wuxuu marka shiraasi wuxuu ku yidhi u fiirso fain araaduu hadday doonaan oo la dooneen fain araaduu hadday la dooneen qowlkooda ay dheen ahalaaatu lwaajibatu kulaha waajibatun ay dheen fain araaduu hadday la dooneen biwujuubi اljamiic dhammaan inay waajib yihiin hadday ula jeedaan buu ku yidhi tasaawi inay ku siman yahay aljamiic dhammaan weeye jamiicu hadda waa waa saddexda inay ku siman yihiin fi lkhitaabi fii kalaam illaahi caza wajal ilaahay kalaamkiisa iyo kalaamka rasuulka hadday ku siman yihiin hadday ula jeedaan fa huwa wifaaqun midkaasaa wifaaq iyo ijmac wey waa laisku waafaqsanya wax dhibana male hadday ula jeedaan hadalka ilaahay subxaana wa tacaala iyo hadalka rasuulka saddexduba waa ugu siman yihiin ilaa hadda saddexduba meesha lagugu sheeg waxaa lagu yidhi idcaamu casharati masaakiin min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kisatun aw taxriiru hadalka waa ku siman yihin marka haddaad wujuubka ula jeedaan hadalkaa ilaahay waa ku siman yihiin oo lama kala xiga haddaad ula jeedaan waa wifaaq wey annagu waa ina leenaha hadalka ilahay waa wada taabtay waa wada gaaray waana shamlinahaya wujuubkiina soo wadageen hadaad saa ula jeedaan wifaaq wey ahlusunna waa in la qabaan wainamaa in kale maahana yaxsul wuxuu ku xasilahayaa alkhilaafu inamaa yaxsul khilaaf khilaafku wuxuu ku xasilahaya oo ku imaanahayaa oo ku uruursamahaya fi lcibaarati xagga qaabka loo dhahayo weedha hadalka qaabka loo dhigahayo somaali maxay tira hadal nina si kuu yiree nina si kuu qaaday hadalka qaabka loo dhigahayo ayaa khilaafku yahay ah, war islaantu waa xaamilo iyo waa riman tahay oo kale qaabka loo kala dhigahayo markood garatay saas wey cibaaradoba hadal ku koomaya inamaa yaxsul khilaaf khilaafku markaa bayna ahlusunna walmuctazila wuxuu ku koomahaya wey muctazila dee ahlusunna markaan leenahay dee waxaan kaga hadlaynaa wadarta guuda la soco laakiin ashaaciradu ma ahlusunna mise ma ah waa laysku haya waad ogtihiin hawl dood aadu ka taagan tahay weeye ahlusunna waxaana saxiixa in la yidhaahdo ashaaciradu waa ahlusunna fiimaa waafaquu he asalaf asaalix waxay ku waafaqeen wa ahlulbidac maa waafaquu ahlulbidac wood hada huwa saxiix tafsiilkaa in la geliyo ayaa saxiixa wood laakiin wadaadada qaarkood mararka qaarkood waxaa laga waqtiyada qaarkood ashaacirada iyo amaakinta qaarkood in lagu idlaaqa ashaacirada waa ahlusunna la yahay lakiin hada waa taxdiid wey bitaxdiid maxay tahay makaanka ashaacira ay joogaan oo ayagu sunnada ka difaacayaan oo kitaabka ka difaacayaan oo shiico iyo ahlbidac iyo eh, dad qariman ay joogaan iyo nusayriyiin iyo eh, ay joogaan iyo muctazila ay joogaan ayaga in ahlu sunna lagu magacaabo waa dhici kartaa w fii hada almakaan sidoo kale zamanka ayagu ay joogaan hadday tahay ha waa la odhanaya meesha waa la odhanayaan marka weligaa iska ilaali tafaasiisha waa inaad weligaa la socoto marka fain araaduu hadday doonaan wey marka anagu hadda tacriifka guud ahlusunna maxaa la yidhaahdaa waa muqaabalati maxaa la yidhahdaa shiica marka qaar baa loo joogaa ahlusunna waxaa la yidhahdaa muqaabalatu shiica wax alla wixii khilaafat cumar iyo abubakar sugahaya oo dhan baabka ahlusunna la gelinaya fiihim khawaarij وفيهم معتزلة وفيهم كرامية وفيهم زيدية وفي كلابية وفي هلوم جر هو يساوي وفيهم جهمية وحاصل لن الكاسين الله طور ياو شيعنا ميل بل استاجنا ياو لكن مركز اوز لوزو دي ولا كل رغايا ولا اسكعنا ياو فان ارادوا هدي مركز لا دونين بوجوب الجميع هدي ولا جيدان tasaawil jamiic dhammaan saddexduba inay ku sugan yihin fi khiaab hadday ula jeedaan hadalka ilahi hadalka rasul waa ku siman yihiin hadday ula jeedaan fa huwa wifaaqun hawsha iyadaa waa ijmac laisku waafaqsanya wax dhibana male wey wax dhibana hawsha doodna kama taagno wa inamaa yaxsulu khilaafu fi lcibaarati duuna almacnaa wey macnaha sukadiisa cibaarada iyo hadalka qaabka loo dhahayaa khilaaf ku jiraaye macnaha waa isku waafaqsan oo cibaaradu maxay tahay cibaarada ahlusunna waxay ku leeyihiin alwaajibu waaxidun hayra mucayan bay ku leeyihin ahlusunna maxay ku dhaheen alwaajibu minha waxaa weeye waaxid hee hayra mucayan bay ku dhaheen muctasila maxay ku dhaheen ahalaaثatu waajibatun bay ku dhaheen marka cibaaradii un baan isku haynaa moogiya laakiin macnihii waa isla ogolnahay macnihi waa isla ogolnahay wayn aragtaa waa macna weeye wifaaqna wey wax dhiban kama jiro cibaarada un baan isku khilaafsanay macnaha lakin waa isku waafaqsanna tilaabo labaad wa in araaduu hadday doonaan biwujuubi اljamiic hadday ula jeedaan oo la dooneen anahu mukhaa anahu mukalafku mukhaaطabun waa mid lagula hadlahayo bificli اljamiic dhammaan inuu sameeyo bificli اjamiic inuu dhammaanba sameeya haddii lugua ficilka hadda waxaa laga wada waa inuu saddexdaba sameeyo haddii ay dheen waa lagula hadlaaya oo hadalkan ilaahay yidhi fakafaaratu icaamu casharati masaakin min awsati maa tuncimuuna ahlikum aw kisatu aw taxriiru raqabati dhammaan waa laga wada rabaa hadday ula jeedaan ee fadaliil buu kaa waa baatil wey macnaheedu kaa baatil weeye waxna laga soo qaadi maayo waa la tuurayaa fadaliilu marka daliilkii xujada ee burhaantii garta ku tusaysaa calaa fasaadi calaa fasaadi hada alkalaam oo muctasila ay watana qowlkan damba waxaa weye daliil kutusaya eh, waxaa weeye annahu mukalafku idaa taraka hadduu ka tago aljamiic dhammaan hadduu ka tago lam yucaaqib lagu ciqaabi maayo lagu karbaashi maayo wey lagu cadaabi maayo cala aljamiic dhammaan lagu karbaashi maayo laguna cadaabi maayo ayb hadduu dhammaantood uu ka wada tago dhammaantood ma lagu cadaabaya mise lagu cadaabi maaya muctasila su-aashaasaa layna weydiiyey markaasay waxay dhaheen maya lagu wada cadaabi maayo hal mid baa lagu cadaabaya meesha usoo noqdan soo jeedin markii su-aashaa lagu keena bushigaa lagu keena waxaa la yihi garanay alaau waajibaad tidhaahdeen haddii uu saddexdaba ka wada tago oo ilaahay yowmalqiyaama mukalafkan hor tago maxaa lagu cadaabaya saddexda ma lagu cadaabaya naar miyaa lagu gelinahayaa mise hal mid waxay dhaheen hal mid wey hadda waxa waa soo noqoteen marka meeshii annagu aan rabnay baad godkii baad kusoo dhacdeen godkii baad kusoo dhacdeen lam yucaaqab cala aljamiic dhammaan lagu ciqaabi maayo ninka la yidhaahdo wadaadkii muxuu ahaa cabdulqaadir ibnu axmed ibnu mustafa miyuu ahaa ibnu badraan adami shaq adoomi wadaadka iska lahaa iska lahaa sharxu rawt naadirka iska lahaa ijmac buu soo raraa ijmac buu soo raraa inay muctasiladu hawsha ay qabaan mm, ijmac buu soo raraa uu tayib alcilmu cind allah oo hawsha way ogol yihiin oo bitifaaq inay qabaan oo ijmac buu yiraahdaa ayib kitaabka muxuu ahaa nusyatul khaatir alcaatir sharxu rawt naadir kitaabka asaga wuxuu ka sheekayay wadaadkaas malik cabdilcaziiz aa u jeeray markuu mamlakada qabsaday mamlakada markuu qabsaday ayaa malik cabdilcaziiz u yeeray malik cabdilcaziiz markii hore najd buu haystay najd markuu haysay kabacdi waxaa la isugu yimid eh, eh, xijaaz baa la isugu yimid xijaaz niman kalaa qabsaday oo ikhwaan man ataac allah la yidhaahdo oo qatar ah ayaa qabsaday wey ninkii la oran jiray khaalid ibnu caliy ibn lay baa ka mid aha ashariif alqurash baa ka mid ahaa ayb eh, almuhim raggaas markay marka qabsadeen markii dambe waa la ysu keenay iyadoon heshiis weyn laga gaarin waxaa la oran jiray annajwa mulxaqaato baa la oran jiray kabacdi dood adag baa ka dhacday kabacdi waa tii adugu hawshii la israaciyay mamlakat alcarabiya sacuud magaci waa tii la bedelay hawshaas waa la socotaan taariikh dheer weeye waxay u baahan tahay in fiihi cibar fiihi cibar oo cilmi baa ku jira wey taarikhda in laga sheekeeyo oo la dul istaago hawlo badan baa ku jira lakin waqti ma haye eh, almuhim eh, kutubta taarikh maxamed eh, cabdiwahaab laftiisa markaad gadaal u fiirinayso axsan alkitaab waxaa weeye cinwaan اlmajdi fi taarikhi najdi ibnu bishri kitaabka bilahi calaykum hala akriyo cinwaan اlmajdi fi taarikhi najdi hala akriyo almuhim malik cabdilcasiis wuxuu u yeeray dad buu u yeeray kawaadir culimo Eh, rag buu u yeertay wey dadku u yeertay qaar waxaa ka mid ah kristaan qaar gaalaha ka mid ahaw xaafid eh, wahabat alxaafid baa ka mid ahaa wey oo eh, jamciyadda quraac ka dhexaysa manduub uga noqday baa ka mid ahaa nin kristaanu ahaa almuhim ragguu u yeeray waxaa ka mid ahaa wadaadkaas rawatu naadirka sharxay baa ka mid ahaa wuxuu ka sheegay wadaadkaas markuu jooga dimashaq jahliga ka jira iyo aqoontarada ka jirta iyo cilmidarada ka jirta waxaadan helayn biyo intaad timaada masjid umawe aad timaado aadan hal arday oo wax u akhridaaadan helayn oo cilmi baranahayo markaase waxay noqotay buu yidhi eh, inaad nin walba naftiisa wax u akriyo ninka wax asagoo akrinaya uu naftiisa wax u akriyo adigu mutaalacayso adigu wax akri gurigaaga isku soo xir maktabadu daahiriya isku soo xir mid mid eh, umowi isku soo xir maktabadaha caamka adigu intaad isku soo xirto maktabadii uu galay eh, aboor uu galay oo boor galay adigu intaad isku soo xirto gurigaaga fadhiisato keligaa inaad saxiix muslimka isu akrido oo bukhaariga isu akrido oo rawtu naadka isu akrido halkaasi xaaladdu gaartay dadka asagaha si wax isugu akrinaya isagoo caalim ah markii dambe taaliftii uu leeyahay inta la ogaaday baa su'aalo ooda looga soo qaaday dad meel ugu badan su'aal laga soo weydiiyay xijaas iyo waxa kamid ah kuwait baa kamid ah kutub maxaa la yiraahdaa alcuqud dariya waa kamid ah kitaab qayim ah oo masaa'il maxaa la yiraahdaa cawisa uu kaga jawaabay raxmahu allah ta'ala rahmatan wasi'a abdul aziz baa u yeeray markii la dajinayay jaamacadkii macaahida marka hadda waxaan ku keenay wuxuu ka sheekeeyey jahliga iyo dhibka jira iyo aqoon darrada ka jirtay waaga ayadaa suuriya ka jirtay ayuu ka sheekeeyey haddana annagu waxaa leeyahay alxamdulillah xalaqaadku waa buuxan kutub alif magazali wax aqrisa lama hayo war haddaad hal wadaad u celisaan wax u aqrido sheekh iihi baraka waa khayr wshee muhiimaddu maaha inaad jamc weyn aad waba adigu dadka in adig kuu yimaadeen maaha muhimaddu maxay tahay laba wada haddaad waxba aqri hal mid haddaad wax wada mutaalacaysataan fiihi khayr baraka taasaa khayr ku jiraa wuxuu yihi marka walow kaana wuxuu yihi walow kaana aljamiicu hadduu yahay waajiban walow kaana aljamiicu shiraas wuxuu yihi walow kaana hadduu yahay aljamiicu saddexduba waajiban hadduu yahay la cuuqiba waxaa lagu ciqaabi lahaa qofka mukalafkaa calى اjamiic baa lagu ciqaabi lahaa lacuqiba calaa tarkii wey oo lagu ciqaabi lahaa cala ljamiic dhammaan uu ka tegey oo lagu ciqaabi lahaa wey idinkuna waxaad tihaahdeen haddaad muctasila tihin waxaad tirahdeen lagu ciqaabi maayo kurtigooda hal mid baa lagu ciqaabaya waan isaan rabnay wey falamaa waqtigii lam yucaaqab aan lagu ciqaabin weeye mukalafka ilaa calaa waaxidin hal mid ma ogiya hal mid maana markaan kuwii kale aan lagu ciqaabin dalla wuxuu ku tusay buu ku yidhi calaa annahu waaxidku dalla wuxuu ku tusay weeye calaa annahu waaxidku huwa alwaajib inu asig waajib bay ku tusay mar haddaan lagu wada ciqaamay dhammaantood waxay ku tusay weeye arrintaa ayadaahu waaxidku inuu waajibka yahay weeye adiguna aad ka dooranaysa mid hawshaa iyada ah ayaa caddaatay marka warkaa isaga waa war saxiixa wax dhibana male wey aan ka socno marka almuhiimadu waxay tahay muctasilada warkooda waxaa la geliyey tafsiilkaasaa la geliyey hadday ula jeedaan xagga khitaabkana way ku wada siman yihiin waa wifaaq wey hadday ula jeedaan saddexdaba waa waajib waana laga rabaa qofka mukalafka inuu sameeyana waa baatil weeye inuu baatil yana waxaa kutusahaya weeye ayagu qaabkay u dhigeen laftigiisa oy dheen aakhare marku hadduu ka wada tago hal mid baa lagu cadaabaya waxaa ku caddaatay weeye in hal mid laga rabo waajibkan uu ku asaxaya hal mid saasaa ku caddaatay wey faslu hadda intaa wuxuu kaga gudbay calaa takyiir buu kaga gudbiya hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo watartiib buu raba hadda inuu ka hadlo tartiib wixii markii la tartiibiyo yuu raba hadda inuu ka hadlo fasl wuxuu fasl u yahay weeye faasil weeye maa sabaqa wamaa sayati wey faama idaa umira haddii qofka la amro bicashayin ashyaabaa la amray waxyaalaha la amray calaa tartiib axkaam baa la amray wey axkaam baa la amray wey calaa tartiib si kala dambaysaa loo amray wey in la kala dhigdhigo midka koobaad midka labaad midka saddexaad midka afraad saasaa tartiib baa loo kala dhigay wey fa amaa idaa umira haddii la amro qofka mukalafka biashyaa baa la amray cala tartiib inuu kala tartiibiyo kala horaysiyaa la amray weeye kalmudaahir oo kale wey kalmudaahir kii xaaskiisa irdihaarka ku sameeyey weeye umira waxaa la amray mudaahirka bilcidqi baa la amray weeye cinda wujuudi raqabati markay qoor ay joogto qoorti markuu helahayo oo ama asagaaba gacanta ku haya oo asagaa iskale ama lacagteediibuu haysta hada huwa lwujuud wey hada huwa lwujuud kalmudaahir weeye umira waxaa la amray bilcidqi baa la amray wey cinda wujuudi raqabati qoortii markuu gacanta ku hayo ama lacagteedii haysta weeye wa bisiyaami soom baa la amray weeye cinda cadamiha marka ayadii la waayo soom baa la amray oo laba bilood mutataabicayna ayaa la amray weeye cinda cadamiha marka ayadii la waayo oo ama uusan lahayn oo gacanta ku haysan ama lacagteeda uusan heli karin wey wa bilicaami idcaam baa la amray weeye oo masaakiin uu qoodiyo cashara uu qoodiyo cinda alcaji sitiina dhacafwan sitiina sitiina uu qoodiyo cinda alcajzi markuu ka caajiso ka noogo kari waayo can iljamiici dhammaan wey can iljamiic maxay tahay waa raqabadii iyo siyaamkii oo shahrayn mutataabicayn ahaa wey shahrayn mutataabicayn ayib taas wey cinda aljamic markuu caajiso idcaam baa laga rabaa idcaam baa laga rabaa ayib marka falwaajib wuu ku yidhi marka falwaajib min dalika min ahalaa wey falwaajibu min dalika min ahalaa wey kuwa ayaga ah oo raqabada iyo lacagteeda iyo siyaamka iyo kuwa ayaga falwaajib min dalika kuwa ayaga lagu soo sheegay waaxidun waa hal mid weeye oo mucayanin la berdhabay weeye calaa xasabi xaalih wey calaa xasabi xaalih isaga xaaladiisa markii loo fiiriyo calaa xasabi calaa qadari wey calaa xasabi calaa qadari ee xaali taaqati wey ayib xasab bimacnaa qadar weeye xaalana bimacnaa ataaqa weeye awooddaadii karitaanka adigu aad karto marka falwaajib waxa weeye midaalka waxa weeye waaxidun oo mucayan waa mid la bardhabay weeye calaa xasabi xaalihi isaga calaa qadari daaqati marka loo fiiriyo waa mid la bardhabay oo maxaa muxuu ku bardhaban yahay hadduu qoortii awoodo ama gacanta ku haysto ama lacagtii u haysto isaga waajibkiisu waa bardhaban yahay waana sumadan yahay waana cad yahay waa qoorta wey hadduu qoorta uusan karinin laakiin laba sha laba bilood uu soomi karo waajibkiisu waa bardhaban yahay siyaamkaasuu awoodaa ku bardhaban yahay kuna sumadan yahay asagu samaynhaya labadaa hadduusan awoodin raashinkuu samaynayaa oo icaam buu samaynayaa wy icaam ayuu samaynaya kaasuu inuu ku berdhabanyo mucayan ku yahay hadduusan raashinkiina awoodin ka waran maxaa xal ah saddexdiiba ma karo xaggee aadahayaa ma dhacahayaan kurtigood mise dayn bay calayshiisa ku noqonaysaa ilaa intuu ka helahaya hee hawlka helaya khilaaf bayna ahlicilmi isagii siyaamkaba kafaaratu siyam laba waa la isku hayaa wey hadduusan dhammaan saddexdaba awoodin maxaa xala ma dayn calayhi baan ku qoran tahayba maalintuu helaa laga rabaa mise waa ka dhacayaan waa la isku hayaa wey waa la isku hayaa wey aan ka socono waxaa ku yimid hihaarka hihaarka dee waa inuu qofku uu yiraahdo ninku xaaskiisa inuu ku yihahdo anta ka dahri ummi anta ka dahri ummi ninku saa xaaskiisa ku yiraahdo hooyaday baad igala mid tahay dhabarkaad igala mid tahay inuu ku yiraahdo hadduu xataa haween kaleo maxaarimtiisa ka mida uu ku yirahdo ataa waa soo gudagedaysaa fuqahaadu leeyihin waa soo gudagudagelaysaa taa waa laga hadlahayo ayib haweeneydu hadday ninkeeda la cagsiyo haweeney hadday ninkeeda ku tiraada ka war oo tiraada aabbahay baad iga tah walaalkay baad iga tah wiilkaygaad iga tah hadday iyadoo cagsiyo dabagedido maxaa xal ah haweeneydaa aadan qabin haddaad ku tiraahdo ood haddana dabcan inaad guursato maxaa xal ah gabadha shukaansanaysa baa xoogaa kugu xumayso telefonka kaa qaban weydayoo ballantii bay ka baxda markaasa waxaa tii waxaad igala mid tahay hooyada igama tahibaate maxaa xal ah hawdhiga hadha waa layn dhexdhexaadiyo waad waad guursata maxaa lagaa rabaa hawlahaasaa laysku hayaa hawlahaasaa laysku hayaa ayib ayado lafteedu hadday cagsiga u dhigto mid la shukaansanay hadday cagsiga udhigto ninka shukaansanay sida ku tiraahdo maxaa xal ah hawlahaasoo dhan waa laysku hayaa laakiin sida saxiixa waxaa weeye meesha sawaaj hadduusan ka jiro guur uusan jirinin waxaa weeye kafaaratulyamiin baabkeedaa la marinaya kafaaratulyamiinta hadda aan ka soo baxnay baabkeedaa la marinaya mar haddaan guur uusan meesha nikax ka jirin nikaax laakiin hadduu ka jiro oo nin uu yaxaasi ku yidha isaga axkaamtiisa waa cadoo diyaar baa la marin haweenaydu hadday ninkeedi ku tiraada maxaa xal ah ayadana waxaa looga qilbaarayahe baabu kafaarat اlyamiin halkaas ayaan la marinhaya meeshaas ayaan lagu riixaya halkaas looga qilbaaraya waxa leeyahay kafaarada saddexda ayaa ku haysa weeye casharatu masaakiin aad quudiso inaad maxaa la yidhahda toban qoor xorayso inaad dhar siiso taas ayan halkaas looga qilbaaraya ka soconayna raashinka de isaga waa isagana waa soo sheegnay raasinka icaamku eh, isagu waa cashar kii hore toombuha kan kana waxaa weeye sitiina wey macnaha sitiina miskiina inuu quudiyo ayaa laga rabaa wey likulli miskiina mud baa la siina mudkaasna waa lix boqol oo garaam weeye ma lagu darahayaa eh, suugadii iyo koosaartii ma lagu daraya iidaanki ma lagu daraya mise laguma darayo isagana hadal baa ku jira haddaad ku dartana saada khayran wey ayib raashinka marka ama isagoo bisil sii ama isagoo ceeriina sii ama hal mar wada sii in hal mar haddaa wada siisa inuu ku dhacay iyada waa waa heer saro wey laakiin hal maskiin ma la siin karaa toban ma la siin kara ma lasoo celin kara tani ma laga yara kurtood khilaaf baa ku jira wey axnaafta iyo jamaahiirta ayaa isku haya waan ka soconayna laakiin raashinka haddii la siinahayo waxyaalaha hadda badan waxaa ka mid a ah, daqiiq lama bixin kara iyo raashinka ma la siin kara maxaa ka mid ah waxyaalahaas ayaa badan wey midka asaga rawadaan baan u dib dhiganaynaa rawadaan markii la gaaro daqiiq ma la bixin kara mise lama bixin karo halkaasaan ku kula baxaynaa wey laakiin naftu inay gaari ilaahay baa og ramadaan iyo in kale daqiiq ma la bixin karaa daqiiqda waa la bixin karaa wey hadal baa horta ku jira waad ogtihiin shaaficiyada fuqahadoodu waxay aad u difaacaan inaan daqiiq la bixin karinin lagana ag bixin karin maxay tahay daqiiq lama bixin karo ma ilaahay baa yidhi mise rasuulkaa yidhi mise ijmac baa kugudmay ku guntamay mise waa qiyaas markaa nin weyta wax daliilsanayd khilaaf ka adagto waa inaad masaaisha waa inaad dhiraan dhiriso wey laakiin lama bixin karo haddaad masaajidka iskala soo istaagto wadaad la istaaga adiguna intaad istaagto waxaad tirahdaa waa la bixin karaa warka miyaad garateen wadaad baa masaajidka istaag wixii lama bixin karaa adiguna intaad istaagto waxaad tirahdaa waa la bixin karaa maxaa daliil ah maxaad tirahdaa asiga soo celiyo weydiiya maxaa daliil ah inaan bixin karin hawsha horta waa in haddii kale ninka hadlahayaa waa inuu marka hore u taxadaro marka hore waa inuu taxadaro almuhim imaamu shaafici waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi daqiiqda lama bixin karo maxaa daliil ah wuxuu yidhi lianna manaaficahu tanqus imaamu shaafici muxuu leeyahy daliil caqliyuu la yimid aayad qur'aanna ma keenin xadiisna ma keenin ijmaacna ma keenin laakiin daliil caqlia oo ah wuxuu yidhi haddii burka xabadii la shiido manaaficdiisaa nusqaamaysa waa hadal marka tacliil caqliya waa daliil caqliya iniya oo caqliya ayib cagsi haddaan u dhigno waagii imaamu shaafici joogay burka hadday markii la shiiday manaaficiisu ay nusqaamaysay wakhtigu isagu joogay oon dhahna annaga wakhtigan hadda la joogay mutaakhiriinta markii la shiiday manaaficiisu waa siyaadaysaa hadalkii imaamu shaafici ma lagu dheganaanaya mise waa laga guuraya laga guurhaya laga guurhaya marka ha iskala soo ordi lama bixin karee horta hoos u degowey hoos u degowey tacliilka waxaa la rabaa inaad tiraahdo nusuusta iyo aqwaasha culummadu macquul macna miya mise mutacabad biha ma hawl laysku cibaadaystay oo laysku adoonsado laga leexan karinba mise wadaadka hadalkiisa waa la cilaynaya nusuusta waa la cilaynaya adila waa la cilaynaya hadduu yahay shaygu macquul macna hadduu yahay waa la cilaynaya ciladaan lala soconaya marka weligaa ha iska fadhin meelaha iska fadhin ayib meelaha yaan iska fadhin aan ka socdo marka wuxuu ku yidhi faama idaa umira biashya haddii la cala tartiib haddii la amro kal mudaahir weeye umira waxaa la amray mudaahirka umira waxaa la amray weeye bilcidqi inuu xoreeyo cinda wujuudi raqabati markuu qoor uu heli karo wey lacagta heli kara ama asagoo haysto waa bisiyaami siyaam inuu asagu inuu soomo laba bilood hadduusan qoorta heli karin ayaa cinda cadamiha cinda cadami raqaba wey wa bilicطcaami inuu quudiyo ayaa sitiina miskiina ayaa la amray weeye cinda alcajzi markuu ka caajisayo cinda alcajzi markuu ka caajiso ka noogo kari waayo cani ljamiici dhammaan wey ah, marka hadda jamiic bay cinda alcajzi cani ljamiic wey jamiica hadda haddii dhinac laga fiiriyo waa labo waa labo alaysa kadalik maxay noqonaya raqabada iyo siyaamkay noqonaya marka cinda alcajzi hee canhuma in la yidhaahdo laakin hadda jamiic jamiica marka maadda muxuu milicsanaya jamiicu hadda madkuurka inuu milicsanayo waa dhici karta wuxuu kaloo milicsan karaa oo jamiica la odhan karaa siyaamu shahrayn baa wuxuu yahay siyaamka wuxuu yahay shahrayn mutataabicayn alaysa kadalik laba biloo israa raacsan marka siyaamkaa badan qoorta lafteedii waxaa la isku daray in la milicsanayo laga yaabo siyaamka lisa mutataabicayn maxaa gooya siyaamka maxaa waxyaalaha siyaamka gooy laftooda waa la isku hayaa waxyaalaha eh, xooga badan inaysan siyaamka kaa goynin waxaa ka mid a haddii bil rabadaan kaa soo gasho adoo soonkii wada mutataabicaynka ahaa ayaa bishii rabadaan baa kugu timid rabadaan soo dhawaad bilowda rabadaan baa dhexda yimid rabadaan baad soomaysaa waajibkaad soomaysaa rabadaan iyo maalinta iidda markaad iiddan lama ogolay inaad soontay markay saa kaaga dhammaadaan horaad kasii wadaysaa oo sheekhu ramadaanka waa kaa go-ae bishii rabadaan iyo waxaa kaa waxaan leeyahay soonkii waa kaa go-a bishii rabadaan iyo maalin ciidaa kaa dhexgalay maxaa xala waxaa lagu leey kuwa ayaga wax dhib male hore usoca la oranaya qofku howla noocaasu marka la isku hayo inaysan goynin ayaa jira ayib idcaamkiina waad garateen idcaamkiina waan garanay عند العجز عن الجميع وي فالواجب مدك واجب كاو من ذلك أرمها أيها وحوي واحد معين وي واحد أو لبرد وي على حسب حال حالة المكلف وي qof kafaaro gudanaya calaa xaali calaa xaali mukafir qof kafaaro gudanaya xaaladiisaa la fiirinaya bay ku go-an yahay hadduu qoor awoodo kaas ku go-an yahay waaxidkiisa waa kaas wey hadduu soonka uu awoodo soon ku go-an yahay gawrac idcaam hadduu awoodo kaasuu ku gawracan yahay halkaasuu ku berdhaman yahay fain kaana muusiran uu fasira waa kana fain kaana muusiran hadduu yahay mid hodan oo tanaada hadduu yahay fa farduha isaga faradkiisu waxaa weeye shayga faradka kuwa waajibka waxay alcidku inuu qoor xoreeyo wey wain kaana qoorteeda muuminad miyaa mise ma hayana waa ka hadal wain kaana mucsiran hadduu yahay mid cayron waxba haysan hadduu yahay fa farduhu weliba kara wey ardu aradkiis waajibis asiyaam wuu karaa wey qof awood la soon karo caafimaad qabo qof shayba inuu sonkor iyo dhikar midna qabin weeye soonkiibu la imaanaya wain kaana hadduu yahay caajizan mid ka caajisay oo soonkii ka caajisay oon karin weeye fafardu isaga fardsi waajibkiisu waxaa weeye alcicaamu inuu raashinku quudiyo sitiina miskiina inuu quudiyo ayaa laga rabaa weye warkiisu halkaas u dhacay xaaladiisu halkaas ku waxaysan tahay middan wade waxaa la midoo iyaduna cala tartiib ah kafaaratuha mudaahir fi ramadaan alaysa kadalik sidaa weeye iyaduna ila nebiga alay xadisi abi hurera fi saxiixayn markuu ninkii nebiga u yimid oo uu yidhi halagtu maa dalika bu nebig alay maxaa ku halaagay maxaa dhacay bu markaasu waqactu calaa ahlihi fi ramadaan markuu u sheegay nebig alay wuxuu yihi fahal tajidu raqabatan tuctiquha qooraad xoraysa meelaysaa faqaala laa faqaala wuxuu yihi fahal tastatiicu an tasuuma shahrayn mutataabicayn faqaala laa hal tastaic an tucima sitiina miskiina faqaala la kabacdina waa iska fariistay wy kabacdi nabiga raashin loo keenay dambiil weyn waa la siiyey wy marka haweenaydii iyo raashin ma dhacaya mise raashin haweenayda ayadu maxay tahay haddii lagu qasbo hadday tahay kada kada kutub furuuc baa loogu noqonaya anaga halkan uma hayno loogana hadli maayo marka iyaduna maxay kutusaysaa nebigu waxaa weeye calaa tartiibu ku wada muxuu ka bilay nebigu alai slat slaam qoor in la xoreeyo bishii in laba bilood in la soomo in raashin la quudiyo saas ku waday marka ayadoo taasay la mid tahay wuxuu ku yidhi marka fa in jamaca hadduu jamciyo man qof baa wuxuu jamciye farduha isaga faradkiisa waajibkiisu yahay alcidqu ahaabaa wuxuu jamciye oo wada sameeya bayna aljamiic buu sameeye wey dhammaan tobankii su-aaloodba waa ka jawaabay ah, tobankii su-aalaad <laughs> dacwa uu ka jawaabay ayb saqata waa dhacaya alfardu waa dhacaya canhu waa ka dhacaya bilcidqi qoortu kaga dhacaya qof baa dhammaan tobankii tobankii maxaa saddexdiiba waa jamciyey cafwan saddexdiiba waa jamciyey dhammaan waa jamciyow saqata alfardu faradku wuxuu kaga dhacay canhu can almukallaf wuxuu kaga dhacay can almukafir wuxuu kaga dhacayaa bilcidqi qoortuu xoreeyew ila wuu awoodaa wey mar hadduu awoodo saddexdiiba midka ugu sarreeya oo ilaahay ku bilaabay ee rasuulkiisuna noo diray buu ku dhacay de mudahirka waad garanay suuratu mujaadala halkaasaa loo qiil baarahayaa waxaa lagu bilaabay kafaaradaa lagu bilaabay kabacdina hee waxaa lagu xujiyey soonka bacdina idcaamka ku xogay suuraddu saas u tartiibisay wey aayaddu saas u tartiibisay bilcidqi wey wamaa cadawa wixii ka soo hara wamaa cadawa can alcidqi wixii ka soo harana tatawucun waa sunna buu ku yidhi mar hadduu saddexdiiba sameeyey waxaa weeye midka cidqiga waajibkiis ku dhacaya farad kaga dhacaya wixii ka soo hara oo idcaamka oo see ku dhici karaa seebay ku dhici kartaa tusaale ahaan waajibkii seebuu kulmin karaa lianno hadduu intuu qoorta xoreeyo uu yidhahdana soonkaan bilaabayaa hata waxaan leena waajib mar waa dhacayba soonkan aad wado waa soon laa maxalla lahu min alciraab ah, warkaa meesha ma yaallo laakiin waxaa rabaa in la isku soo aadiyo saddexdiiba see ku dhici kartaa wuxuu yidhi qoorti waan haystaa laakiin waxba iga fakan mahaye qoorta horta guriga ha ii joogto waa ku oo ii khidmaynaysaa soonkaan bilaabahaya wuxuu soomay konton iyo sagaal beri maalintii lixdanaad soonkii xirtay soonkii maalintii markuu irtay soonku xirtay lixdankii maalinta uu sooman yahay ayuu wuxuu yidhi lixdan masaakiin raashinkooda hala ii diyaariyo galabta waxaan rabaa lixdan masaakiin inaan qoodiyo raashinkii iyo welimadii baa la diyaariyey qoortiina waa soo xirto halkaan kusoo xirto cid halkaan soo dhowo aduguna afurkiina hala ii soo diyaariyo yidhi markii adinka muadinku ku dhuftay buu yidhi raashinka cuna adiguna waxaa tahay xor baa tahay isaguna bismi llah timirta yidhi saddexdii baa laysu keenay saddexdiiba maadaama saaca waaxida daqiiqa waaxida ay dheheen oo qoorta la xoreeyey oo timirta bismillah la yidhi oo raashin gacanta la gelay lixdankii maskiin waajibkee ku asaxayaa ku asaxayaa way qoorta xoraynteeda laakiin haddaad mar korba qoorta xoraynteeda aad ka bilowda e kabacdi inaad tiraa siyaan baan la imaanahayaa taa doodu kama taagno doodka laysuma ahimid ayada weligaa la qafka wax loo tacliilinayo waa inaad fahanto waxaa weeye marka wixii la isu keeno cinda alijtimac marka la isu keeno waxa laga hadlayo wamaa cadaa marka tadawuc wain jamca hadduu jamciyo isu keeno man duul baa isu keenay qof baa isu keenay farduhu isaga faradkiisu uu yahay asiyaamu siyaam inuu soomaa laga reeba qoor muusan awoodin laakiin laba bilood inuu soomuu awoodoo karay weeye ayb bayna aljamiic man farduhu asiyaam bayna aljamiic buu isu keena weeye fa farduhu isaga faradkiisu waxaa weeye laga rabaa axad اlamrayn laba amar mid ka mid laba arimo mid ka mida weeye min alcidqi aw siyaam min alcidqi aw siyaam wain jamca man farduhu asiyaam faradkiisa wuxuu ahaa siyaamka wey bayna aljamic buuna sameeye wey fafardu isaga faradku axad اlamrayn wey min alciqi aw siyaam wey labadaasaa laga wal icaamu soo maaha tatawucu waa sunna buu ku icaamkuna waa isaga waa iska sunno marka faradkii iyo see isugu keenayaa cidqigii suuradda hadda aan samaynay buu samaynayaa suuradda hadda aan samaynay yuu samaynayaa qoortiina waa u joogtaa may cafwan soonkii buu bilaabay muusan haynin qoorti muusan heli karin son qoortii markuu waayey rabadaankiibuu u guuray soonki waxaa soonkiibu cafwan u guuray soonkii markuu isagoo wadaa ayuu wuxuu helay qoortiibuu helay wey hooyadiisu ka dhaxlay aabbihiisu ka dhaxlay walaalkiisu ka dhaxlay waa loo soo ibeeyey waaba qanimaysto duulaan buu galay oo gaala maxaa lee jabtay ilaahay jabiye hadduu si kasta ha noqotee qoor buu gacanta ku dhigay soonkiina waa wadaa soonkiisu markuu maxaa la yidhaahdaa maalinta u dambaysay joogo ayuu qoortiina ku dhawaaqay xoreeyey soonkiina hadda maxaa le waa ka afuray maalinta u dambaysay wey marka waxaan leenahay e isaga soonkiisu waxaa weye faradkiisu wuxuu ku baxayaa he aad amrayn w aad amrayn labada amar mid ka mid ku baxaya maadaama isu keenay oo jamciyey mid ka mida ayuu ku baxaya mid ka mid ku baxaya walictaamu tatawuc w wain jamaca hadduu jamciyo isu keeno man duul baa isu keenay fardu asaga faradkiisa waajibiisu alictaamu itcaam baa laga rabay wey qoorna muusan haysan rabadaanna muusan karinin bayna aljamiic buu isu keenay wey fafarduha isaga faradkiisu waxaa weeye waaxidun waa hal mid oo min ahalaaati saddexdii ka mida weeye kalkafaarati almukhayarati kafaarada mukhayarka hadda soomaalian soo maray kafaaratu lyamiin aan soo maraynay hadda say ahay waa mukhayar asaga u doorta asaga u taallaaw ah, fafardu asaga faradkiisu waxa waaxidun oo min athalaat saddexa ah, mid ka mida ah ayuu faradkiisu ku asaxay kal kafaarati almukhayarati wey kafaarada mukhayar kala dooranayay taa unbu faradkiisu ku asaxaya tayib mar hadduu qoorti xoreeyey oo isu keenay soonkiina uu la yimid raashinkiina quudiyey waajibkiisuna uu asagu uu ahaa he waajibkiisu muxuu ahaa idcaam buu ahaa asagoo idcaam waajibkiisu oo soonku dhibahayo qoorna aan bahayninba gacantaba kuma hayaba wax qoorus haya ma jiro soonkuna waa dhibahayey ah, soonkuna waa dhibahayy waa iska xanuunsanaya shayb buu ahaa ayuu yidhi alla ilaah soonkaan isku dhibhayaawo ah, idcaam u guuri maaye soonkaan isku dhibhaya soonkiiba isku dhiboo la daalaadhacayo waa isku dhibhayo soo soonka isku dhibhayo oo wada ayuu qoortiina helay wey qoortiina waa helay raashinkiina awalba waa awooday wuxuu halkaas isugu keenay mar hadduu isu keenay laba miduusan awoodin oo dhibku ahay ramadaan soon oo isku dhibay iyo kafaara eh, qoortii oo gadaal ka helay iyo idcaamka dumar isu keenay waxaa la leeyahay eh, faradkiisu fa waaxidun wey midkuu rabo hana waa mukhayar wey saacaddaa laga bilaabo wey sidaasay maxaa lahay marka waa iska eh, fardiyaad waa iska fardiyaad waxyaalaha fardiyaadkaana inta badan waxay ku anfacaysaa hadday dhacdo qof baa intaa sameeyo isu keen oo maxaa xal ah marka fardiyaadku waxay ku anfacaysaa markay dhacdo oo hawsha ay dhacdo naadirka ayba dhacdo iyo xagga caqliga iyo maskaxda in laga shaqeeyo ayay ka anfacaysaa marka waa in jamca hadduu jamciyo man duul baa wuxuu qof baa wuxuu jamciyo farduhu al-itcaam waa in wax quudiyaa laga rabay oo muusan qoorna muusan awoodin oo ma karinin soonna muusan awoodin laakiin wuu isku dhibay weeye fa farduhu ama qoorta lafteedu isku dhibo deyn buu u qaato lacagu waxbaysa waxba isku xirxiray wey qoorta lafteedu waxba isku xirxiray wey fa farduhu asaga fardkiisa waajibkiisa uu kaga dhacay waajibki waxaa weeye waaxid waa hal mid min ahalaaثa saddexdaa ka mida weeye saddexdu de waa idcaamkii iyo qoortii iyo ramadaankii kalkafaarati mukhayarati qoortii maxaa la yidhaahdaa lagu doorangeliyey wey adaa lagu doorangeliyay noqonaysaa miduu farad kaaga dhacayaa weeye hada wabilahi towfiiq sal اllah waslama calى nabiyina mxamed wعalى alihi وaصxaabihi ajmaciin